bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin alإkhbaaru bاladi wاlأlf wاllaam qaala الnaadimu raximah اllahu taعaalى ma qiila akhbir canhu bاladi khabr can اladi mubtadaأa qablu اstaqr wma siwaahuma fawasidhu sila caa'iduha khalafu mucطi takmila naxو اladii darبth زayd fda darبtu زayda kana fdri اmأkhda wbاladayni wاladina wاlatي أkhbir muraaciya wfاq اlmhbati qabulu تأkhiiri وتacriifi lma أkhbira canhu haahuna qad xutima kada اlغinaa canhu bأjnabiyi aw bmdmri sharط faraaci ma racow وأkhbaruu huna bal can bacdi ma yakunu fiihi اlficlu qad taqadama insaxa sawqu silaة minhu lal ka sawqi waaqin min waqa llaahu اlbaطl wain yakun maa rafacat silatu al damiira gayriha ubiina wanfasil ubiina wanfasal inta waxaan kaga hadlaynaa baab la yihahdo alkhbaaru bاladi alkhbaaru biاlalif wاllaam alkhbaaru biاladi wاlalif wاllaam dheh baabkan sida uu ay naxwiyiinta oo dhan ay sheegeen waxa weeyaan baab الtamriin wاlmumaarasa yaa la yidhaha baabkan marka ninka markii mucdama abwaabi naxwi lasoo qaatay maanta waxa dambeeya ay yihiin wax yaroo kooban mucdamkeedana ayba naxwo shaqaba ku laheen oo sarfi iyo tajwiid iyo idqaam iyo imaalo iyo ay yihiin yaa waxaa lagu khatimayaa markaan in lagu ogeysiiyo bal mustawaha adiga aada joogtid marka waxyaalo badanaa laguu dabagidgidinayaa sidaas ba hadda baabkan loola jeeda mithluhu ka mithli baab tasriifi cinda ahli sarf marka baabkan haddaad fiirisid waxa weyaa nooc maa tamriin waayahay laakiin bidaraja kabiira ma ahayn laakiin waxaa ka fiicnaan laheyd fima actaqid in jumal icraabteeda ama taraakiibteeda ay adag tahay in ardayga lagu imtixaano laakiin takhyiir xuruuf اljari bacdaha can bacdin runtii aan xoog badan lahayn weeyaan marka hadda fiiri alkhbaaru bاladi wاlalif walaam cinwaanka wuxuu ku tusinayaa alkhbaaru bاladi lagu khabro wاlalif walaam lagu khabro saasay u muuqda marka kulu baain fi hada اlbaab bmacnaa can waay w kul can fi hada اlbaab bmacna اlba waay hadiiba taa loo ogaado luqsiga dhan waa buxalismaa marka wax weynoo hadda ku dhex jira male alkhbaaru can اladi wاlalif walaam in laga waramo aladi wاlalif walaam oo ayaga mubtada laga dhigo maa bacdaheedna khabar laga dhiga saasay macnihi ka dhigan tahay markaasuu musanifku wuxuu iri maa qiila akhbir canhu bاladi khabr can اladi mubtadaan qablu اstaqr wmaa siwaahumaa fawasid usila caa'iduhaa khalafu mucطi takmila naxwu ladii darabtu zaydu fada darabtu zayda kaana fadri makhada maa qiila wixii lagu yiraahdo akhbir canhu akhbir bihi ku khabar biladii can iladii kaga khabar khabarun weeyaan can iladii buu khabarku yahay istaqara sugnaaday mubtadaan xaal u yahay qablu hori marka waxaa lagu leeyahay jumlaa laguu keenaa jumladan ayida ah oo ama ficili faacilka ama mubtada iyo khabarka ah waxaa lagu leeyahay waxaad u soo qadartaa mubtada oo alladii ah jumladan dhexdeedana khabarka ugu dhex soo saar fiiri marka asigaa hadda musanifki miithaalkii wix israacsiiyey maa qiila wixii lagu yiraahdo abir canhu akhbir bihi asiga ku khabar biladii can iladii kaga khabar lafdi ladii oon jirina la keena isimkan meesha jumlada ku dhex jira khabar ka dhig mubtadaan jirina keenoo ah ismulmawsuul aladii ah marka khabarunau noqona kaas can iladii tansax waa can iladii ladiigii aad keentay buu khabar uu noqonaya istaqara sugnaaday qablu hore mubtadaan xaal yahay marka alladiida mubtada laga dhigayaa kii ugu khabar lagu yiradane khabar baad ka dhigaysaa wamaa siwaahumaa aladiida lasoo qadaray iyo midka khabarka laga dhigay wixii kasoo haray fawasidhu dhexdhexay silatan xaal uu yahay caa'iduhaa siladaas damiirka u laabanayane khalafu mucdi takmila midka hadalka lagu dhammaystiray midka khaliifka uu noqonay mithaalkiisi naxw ladii darabtuhu zaydu fadaa darabtu zayda kaana fadri makhada waxaa lagu yiri darabtu zaydan yaa lagu yiri zaydkaas ugu dambeeya oo maanta mafcuulka ah khabar ka dhig yaad khabar u dhigaysaa waxaad khabar u dhigaya alladii aan jirin oo la keenaya alladii marka haddaad kor keentid hore aad keentid zaydkuna khabar ou noqdo maxaa u dhexayn kara jumladan darabtuni sila ka dhig jumladan silada aad ka dhigtay damiiray u baahan tahay zaydka aad khabar ka dhigtay damiir u dhigmo soo qadar marka maxaa leedahay aladii darabtu zaydun waaba kas aladii kii darabtu an garac zaydun weeyaan zaydkii mubtadaha oo hadda oo mafcuulka ah ayaa lagu yihi khabar ka dhig yaad khabar ugu dhigay lafd oo ismulmawsuul u soo qadar aladii darabtu zaydun ay noqotay jumladii darabtu silatu lmawsuul waa caaid ma haysato kii oo hadeertaan khabarka aad ka dhigtay oo zaydki ahay damiir u dhigmo ficilki mafcuul ugu dhig markaad mafcuul ugu dhigtay asigana waxaad ka dhigtaa caaidkii oo aladii u laabanay marka fiiri aladii waa keentay ko zaydkii hadalka ugu dambeeyey khabar aad ka dhigtay zaydun wixii marka aladii io zaydka udhexeeya darabtu waaye silatulmawsuul aad ka dhigtay silada mawsuulkeeda damiirkay u baahan tahay zaydkii aad khabarka ka dhigtay damiir u dhigma mafcuul ugu dhigtay darabtuhu aad tiri intaasayba ku eg tahay maxadhan marka waxaa lagu leeyahy darabtu zaydan jumladaas ayada ah zaydkaas khabar ka dhig aladiina mubtada uga soo dhig jumlada gu dhexay silatulmawsuul ka dhig damiirka kan hadda waa lagu xaliyey ardayga fiiri markii xisaabta la barayo qaacidaa loo dhiga qaacidada marka loo dhiga miithaal oo qaacidada xal u ahaa loo samayna xalkii markii loo sameeyo yaa laleeyahay marka amhilo kalaa loo dhiga adiga marka xalki raadso hadda waxaa weyan tan xalkii baa lagugu dhigay waxaa weyaan wixii baa laguu sheegay qaacidadii wixii oo dhan markii inta lagu dhigaa lagu yidhi marka wixii ka dambeeyo ay tacbiir lagu keeno waxa weeyaan darabtu zaydayni alule zaydaynidaas ku waran zaydayni khabar ka dhig marka zaydaynidaas waxaad leedahay aladaani darabtuhumaa azaydaani waa iska muuqataa waadix waay marka maa wixii lagu yiraahda akhbir canhu akhbir bihi ku khabar waa zaydkiyaa lagu khabra hadirtaan oo mafcuul ka ahay biladii khabar can iladii kaga khabar kaasaas lagu yihahdo khabarun weeyaan zaydkiyaa khabar noqday yo u mubtada u ah khabar u yahay can iladii buu khabar u yahay cantaas waa sax oo biladii lama dhahay can iladii buu khabar u yahay istaqara sugnaaday qablu hore mubtadaan xaal u yahay alladii oo mubtada hore noqotay yaa mafcuulkii maa khabar loogaga dhigay wamaa siwaahumaa midka khabarka laga dhigay iyo midka mubtadaho aladiida wixii ka soo haray fawasitu dhexdhexaydii dhexdhexaad ka dhig salatan xaal uu yahay silada caaiduhaa damiirka isku xiray mawsuulkeedane khalafu mucdi takmila midka hadalka dhammaystirkiisa bixiyey midka khaliif uu yahay zaydkii aad ku warantay booskiisi hadda fiiri darabtu zaydan zayd mafcuulu ahay khabar markaad ka dhigtay damiir mafcuul noqon karo zaydkii bedelka ah inta keen darabtuhu aad leedahay damiirkaasa ah waxa isku xiraa markan aladidi o mawsuula iyo jumladan silatu lmawsuula marka aladii mubtada mabniun cala sukuni fi maxali rafcin darabtuhu ficlu wa faacilu mafcuulu bihi wاljumlaةu darabtu laa maxala laha min acraab lana silatu mawsul zaydun khabar waay aladii kii darabtu aan garac zaydun waaye fadaa midkan darabtu zaydan buu kaana ahaaye fadri ma akhada meesha hadalka laga soo qaata faham markii hore darabtu zaydan baa laga keenaa lagu yiri marka warkaas waxa weeyaan waadix jiddan waay mithaalka musanifka uu sheegay yaan ku fahamnay waxa weeyaan bas can badigeed baabkan ku jirta ba-u badel badana can u bedel oo cayn xarf jer markaa macnihii waa kuu toosa w bاladayni wاladiina wاlatii akhbir muraaciya wifaaqa اlmuhbati wa akhbir waran oo ku khabr biladayni ku khabr wاladiina ku khabr wاlatii ku khabr muraaciyan xaalaatay kii ilaalinay wifaaqa اlmuhbati midka la sugay wax waafaqay marka saasay daahirka u tahay hadda saas maaha wa akhbir waran biladayni can iladayni waa marka can iladayni ka waran oo ayagiyaa mubtada noqonaya can iladayni ka waran wاladiinana ka waran wاlatiina ka waran muraaciyan xaalaatay mid ilaalinay wifaaqa اlmuhbati midka la sugay mid waafaqsan mara waxaa lagu leeyahay aladayni iyo aladiina iyo alatii soo qadar mathala nafs alminwaal waaye waxaa lagu yiri darabtu zaydayni ay jumladaas tahay markaasaa lagu yihi zaydaynidaas mafcuulka eh khabar ka dhig koo mawsuul ayada u qalmana mubtada u soo qadar labo damiir ayaga khaliifka noqon kara tainiyadana keen maxay noqonaysaa markaas aladaani darabtuhumaa azaydaani aladaani darabtuhumaa azaydaani labadii aan garaacay waa iska saas waay marka wa akhbir biladayni ka khabar can ladayni waay aladaani hadda khabara mubtadaan ka dhignay ayagaa waay hadda biladiin haddii badi oo siday tahay loo loo tixgeliyo biladayni ku khabaray noqon leh taasna looma jeedo wa akhbir ka waran biladayni an iladayni ka khabar oo ayaga mubtada ka dhig waladiina mubtada ka dhig walatii ka dhig muraaciyan xaal ah mid ilaana wifaaqa almuthbati midka la sugo zaydayni hadduu tahniya hayna mawsuulka waa inuu tahniya noqdo haduu jamc yahayna mawsuulka waa inuu jamc yahay haduu muanath yahayna waa sidaas waxaad leedaha had jirtaan ma waxaad tihi darabtu zaydiina alagu ku waran zaydiina khabar ka dhig ko mawsuul ayga u qalmo u keen damiir ayaga khaliifka noqon karana keen mawsuulka azaydiina u qalmo maxaa waaye aladiina waay aladiina waa ism mawsuul oo fi maxali rafcin mubtada aladiina ayib darabtu markaad tidhaahdeed zaydiina oo mafcuul e maxaa u qalmi karo oo damiirka khilaaf noqon karo maxaa bedeli karo damiir oo jamcu mudakarada aladiina darabtuhum azayduuna sidaasay noqonaysaa marka waa lamid ayadana alatii darabtu hindan hadii lagu yihahdo alatii darabtuhaa hindun inay tahay waa iska muuqata marka kan wuu sahlan yahay laakiin markii ay silaة mawsuul noqoto yay ugu daran tahay qabuulu taakhiiri watacriifi lima khbira canhu haahunaa qad xutimaa wuxuu ku yiri baabkan markii la joogo isimka oo lagu khabrayo shuruuda laga raba qabuulu taakhiirin in dib u dhaca ou aqbalo iyo wa tacriifin macrifayn limaa shay ladib mariya ama la tacriifiyo ukhbira canhu ukhbira bihi asiga lagu waramay qad xutima haahunaa marka hadda aan leenahay fiiri darabtu zaydan zaydkaas ku waran markii nala leeyahay zaydka waa inuu yahay aslan isim dib u dhici kara inuu yahay saasaa lagala jeedaa beytkan kaloo raacsan oo shuruudda aan dhammaystirno wuxuu ku yiri qabuulu taakhiirin dib u dhigid aqbalitaankeed iyo wa tacriifin macrifayn in la aqbalo limaa isim ou aqbalo ukhbira canhu ukhbira bihi lagu khabray qad xutima haahunaa hadda zaydaani iyo zaydun iyo zaydaani iyo zayduuna lagu khabray asmaa isimka dambo oo khabar ka dhig lagu leeyahay laba shay waa horta meeshaan in laga hela kow isim taakhiir aqbali kara inuu yahay oo hadda fiiri darabtu zaydan zayntaas waran markii lagu leeyahay khabar ka dhig waxa weyaan zayd waa isim khabar aqbali kara inuu yahay oo marka aladii darabtuhu zayduna aad leedahay zaydkii khabar u noqon karaa waa qabuulu taakhiir liannahu laysa lahu sadaara asmaa istifhaam iyo asmaa eh, shardi iyo ayu iyo wixii lamid ah oo ogeedo sadaara iskaleed ku waran ayago laguma dhihi karo khabar ka dhig laguma dhihi karo qabuulu taakhiirin wa tacriifin haddana inuu yahay waxaa la diidaa nakira laguma warami karo ilaa inay wadato eh, sifadeedii inay wadata maahin tacriif waa ka aladii darabtu zaydun zayd macrifo waay marka labadaas sharti horta waa kow waxaa lamid ah lagu yihi kada alghinaa canhu bajnabiyin aw bimudmarin shardun faraaci maa racow kadaa midkaas waxaa lamid eh alghinaa canhu alghinaa bihi asiga in lagu kaaftoomi karo bijnabiyin can ajnabiyin looga kaaftoomi karo aw bimudmarin can mudmarin looga kaaftoomi karo shardun sidaas waa shardi ee faraaci ilaali maa racow waxay ilaaliyeen ilaali min shuruudi ismi aladii yukhbaru bihi waxa weeyaan inuu dibcidn aqbali karo waa shardi inuu macrifo noqon karana waa shardi shardiga kale waxa weeyaan in asiga ajnabi looga kaaftoomi karo ama damiir looga kaaftoomi karo ayb bal hadda fiiri an yakuuna saalixا lilistignaai bihi can ajnabiyin waxaa la diidaa haddii lagu yihahdo zaydu darabtuhu haddii lagu yidhaahdo damiirkaas darabtuhu waxa weeyaan khabar ka dhig waxaa la diidayaa markaa aladii zaydun darabtuhu waxa weeyaan damiirkaas darabtuhu ku jira waxa weeyaan laa yustaqnaa bihi can ajnabiyin liannahu waxa weeyaan raabit waay isim ajnabi booskiisa ma imaan karo haddaad tirahdid aladii zaydun darabtu caliyun haddaad tirahdid jumladii oo dhan mutafakika ay noqonaysa marka alghinaa canhu biajnabiyin marka waxaa la rabaa isimka daahirkaa ah oo khabarka laga dhigi doono haddii meesha asiga laga xadfo mid ajnabi in loogu deeqtoomi karo waa kow midka labaad an yakuuna saalixan lilistignaai bihi can mudmarin in mudmar looga kaaftoomi karo yaa la rabaa saalixa lilistignaai canhu in asiga laga kaaftoomi karo bimudmarin hadda fiiri markaad tiraahdeed darabtu zayda aladii darabtuhu zaydun haddaad tiraahdeed zaydkii booskiisa damiira galay wadamiir hada istugniya bihi can dalika alismi haddii damiir booskiisa usan geli karin lama banaano mathalan waxaa tiriyey darabtu rajula dariifan jumladaas ah waxaa lagu yiri rajul khabar ka dhig aladii darabtu ma dhihi karaysid aladii darabtuhu rajulun aladii darabtu aladii darabtuhu dariifan rajulu lama dhihi karo waa iska wax oo si eh, fiiri ah darabtu rajula dariifan yaa rajulkiyaa lagu yiri asiga khabar ka dhig marka macnaheedi waxa weeyaan saanay noqonaysaa aladii darabtuhu dariifan rajulun marka taas maxaa ka laasimayso dariifantii oo sifa ahayd inay damiir oo macrifa sifa u noqoto sifada iyo mawsuufkana waxay iska waafaqaan macrifada iyo icraabta inay iska waafaqaan waayo marka waxaa lagu leeyahay laa yumkinu اlistiغnaaءu canhu bimudmarin oo booskii aw rajulki yaalay damiir hadii la geeya laguma kaaftoomi karo laakiin hadii labadooda la isla dib dhego oo la yidhahdo aladii darabtuhu rajulu dariif way ansaxaysaa sifadii mawsuufka haddaa israacsiis oo dariifkii rajulkii u khabar u noqonaa darabtuhuna markaa isim kale waaye ayib markaasuu wuxuu ku leeyay kada alghinaa canhu canhudaas hadda meesheedayb ay u dhowdahay in sideeda loo isticmaalayo kada alghinaa aa lamide eh, kadeeqto ku deeqtoomid canhu asiga laga deeqtoomi kara isimkaas biajnabiyin looga deeqtoomi karo aw bimudmarin mudmar looga deeqtoomi karo shartun weeyaan ee faraaci ilaalimaa racow isimkii khabarka laga dhigay booskiisa damiir inuu degi karaa la rabaa sidii hadda aan soo sheegnay aladii darabtu zaydun waa mid midda labaad ajnabi inuu booskiisa geli karo isim ajnabi ah booskiisa inuu geli karo yaa la rabaa oo waxaa la diidayaa damiirkii caaidka ahay asiga khabar lagama dhigi karo ayb amhilada iyo qaacidada daa isku fiirisid wax oo sii dhib badan ma aha laakiin waxay rabaan keli a xuruufta oo jarkana in la fiiriyo wa axyaana jaaءat fi maxaliha hadda kada alghinaa canhu kada alghinaa bihi ma aha canhu dili waa biajnabiyin in looga sideeda lagu dhaafaya aw bimudmarin sideeda lagu dhaafaya wa akhbaruu huna bian can bacdi ma yakunu fiihi اlficlu qad taqadama in saxa sawqu silati minhu lial ka sawqi waaqin min waqa llaahu اlbaطl wa akhbaruu way ku khabreen hunaa meeshan bial an al dheh al waxay kaga khabreen can bacdi bibacdi maa shay qaarkiisa yakuunu fiihi lficlu ficilka ou noqonaya qad taqadama kii hormaray waa goorma insaxa hadduu ansaxayo sawqu silatin sila in laga dhalaaliyo minhu asiga lial loogaga dhiglaaliyo ka sawqi waaqin waaqigi dhalaalintiiso min waqa allaahu lbatla laga dhalaaliyey weeyaan marka wuxuu ku leeyahy marka qaarkeed waxaa meeshan banaan in alif iyo laam oo silato oo mawsuul ah in mubtada laga dhigo ayib waxaa mubtadahaas marka u noqonayo khabarkiisa marka fiiri wa akhbaruu way ku khabreen hunaa meeshaan can albay ka khabreen can bacdi bibacdi maa shay qaarkiisay khabar ugu dhigeen yakuunu fiihi lficlu ficilka uu ahaanay qad taqadama kii hormaray maxaa shardi ah insaxa sawqu silatin sila in laga dhalaaliyo hadday ansaxayso minhu min alficli lia loogaga dhalaaliyo ka sawqi waaqin waaqiga dhalaalintiisaoo min waqa llaahu lbatala laga dhalaaliye fiiriya isimka hadii uu mawsuuf yahay macnaha haddii laga dhigayo mathala zaydun qaaimun zaydun qaaimun a yiri waxaad zaydkaas khabar ka dhigtaa mawsuul khabar ugu dhig marka waxaa leeya aladii huwa qaaimu zaydun aladii markaad soo qadartid oo zayduntina aada khabar ka dhigtid qaaimunti khabar waa inay noqotaa yay khabar u noqonay zaydkii اول mubtadahay damiir bedelay oo waa maxay markaan huwa caaiduhaa khalafu معطي takmila زيد قائم kuwaranaa lagu yiri zaydun qaaimun zaydkaas khabar ka dhig macrifaa la rabaa ilan qaaimun lagama dhigi karo laakiin marka zayd mawsuul usoo qaad asiga munaasibka aladii baa tiri zaydkii haddeertaan u horey dib u dhig ayb aladii zaydun ay noqotay hadalkii ma dhamaystirmaayo qaaimunti dhexda dhig hadane waxaa weeyaan wamaa siwaahumaa fawasitu sila qaaimunti dhexda dhig qaaimunti markaad qaaimun tiraa khabaray ahayde awal maxay khabar u ahayd zayday khabar u ahayd zayd damiir u dhigmo khalafka noqon kara keen huwa aladii huwa qaaimun zaydun saasay noqonay taas hadda uma jeedno waxaa weeyaan waa taqdima marka haddii lagu yidhaahdo alif iyo laam oo mawsuul ah ayaga mubtada ka dhig ayib isimka oo silatul ka dhexdhacayna khabar ka dhig labo shuruudda ay leedahayna ficilkaas ficil laga dhalaali karo oo mutasarif inuu ahaado waay mathalan fiiri haddirtaan wuxuu ku miithaaliyey waqa allaahu lbaطla yaa tiri waxaa lagu yihi waqa allaahu lbaطla jumladaasaa waxaa lagu leeyahay qaacidada u fiiri jumladaas wa akhbaruu bial ka khabreen can bacdi maa ay ugu khabreen yakuunu fiihi اlficlu qad taqadama fiiri marka waqallahu meesha ka horeysa al horta keen ko ficilka waa waqallahu waa mutaqadim yow ka horeeya allahu buu ka horeeya albatlna waa ka horeeya marna waxaa lagu leeyahay waxaad keentaa al keen labada isim oo oo ficilka ka hormaray macnaha waxaa la rabaa ficilka ka dambeeya meeshuu dhihila shicirka u diiday labada isim oo midna faacil uu yahay allaahda ah midna mafcuul uu yahay oo albatal ah labadaas isim mid midbaa khabar ka dhig ayib <laughs> markaan rabno inaan allaahudii khabar aan ka dhigno waxaa la rabaa ficilkan alka hormari waa ka hormari ficilkii oo waqaada ahay isim faacilka keen insaxa sawqu silatin al raba alwaaqi ou noqday ayib khabarkii aad u rabtaa inaad allahu ka dhigta alwaaqi midka ilaalinayo albatla ilaalinaya allahu weeyaan labadii isim midkooda yaan khabar ka dhignay fiiriya shuruudina waa la helay ficilkan waa ficil waqaa waa ficil mutasarifa yasixu sawqu silatin isim faacil isim mafcuul ayaa laga keeni karaa laakiin ficilka hadduu jaamid yahay sida casaa iyo laysa iyo wixii lamid ah ma anfacayso markaas ficilki waa mutasarif al markii laga hormaray ficilkii isim faacila laga keenay alwaaqi allaahudii faacilka eed baan khabar ka dhignay waxaan idhi marka alwaaqi lbatala allahu marka altii waxay noqonay ism mawsuul bimacna aladii mubtada alwaaqi waxa weeyaan waa mubtada kuligooda iswadato albaطla waaqidaas isim faacil waa damiir mustatir yaa ku jiro alwaaqi huwa damiir mustatir yacuudu ilaa al almawsuula albaطla mafcuulkii waaqi waaye allaahuna khabarkii oo alwaaqi waaye marka fiiri alwaaqi albaطla allaahu ficilkii wixii ka dib maray mid kamid ahan khabar ka dhignay waxaa lagu leeyahay albaطladaas markaan khabar ka dhig waxay noqonaysaa alwaaqiihi illaahu albaطl waqallaahu lbaطla marna waxaa lagu leeyahay labada ficilka labada ismow ficilka ka horeeyo midba marku waran oo khabar ka dhig mar allaahudan khabar ka dhignay marna baطlkii mafcuulkan khabar ka dhignay alwaaqiihi illaahu ilaahay midkuu ilaalinayo albaطlu waaye marka alwaaqiihi markaad tiraahdid waa min idaafati اlwasfi ilaa mafcuulihi allahuna faacilkiisii marfuuc ahay waay marka alwaaqi waa mubtada alwaaqi waa mudaaf wlhaa mudaafu ileyh min idaafati ismi اlfaacil ilaa mafcuulihi allahu waa faacilkiisi albaطlna waa khabarkii waa jumladan alwaaqi allahudana silaة اlmawsuul waay wa sifaة sariixaة silaة al wa kownuha bimucrab اafcaali qal sidaas waay marka u fiirso waxaa lagu yihi wa akhbaruu way ku khabreen hunaa meeshan bialcan anay ka khabreen albaq a mubtada laga dhigi can bacdi maa bibacdi maa shay qaarkiisay ku warameen oy khabar ka dhigeen yakuunu lficlu fiihi ficilka uu ahaanayo qad taqadama miduu ka hormaray ficilkia ka hormaray hadda ficilki wuxuu ka horeeya allaahu iyo albadal ficilkia ka horeeya macnaha haddii rabana waxaa la dhihi karaa ficilka asmaada ka dambayso marna khabaraa laga dhigaa midkood midkoodna waxaa laga dhigayaa maxaan ku ihaha silat lmawsuul ama cagsigeeda la sameynaa saas waay waxay eh, nimankan ku celceliyaan qowluhum oo waxaa lagu leeyahay balagtu min azaydayni ila alcamrayni risaalatan mar waxaa lagu leeyahay balagtu tadeedaas khabar ka dhig fiiri markaan balagtu waan gaarsiiyey min azaydayni waxaan ka gaarsiiyey ila alcamrayni aan gaarsiiyey waxa weeyaan risaalatan aan ka gaarsiiyey risaaladii mafcuulu bihi waay markaasaa waxaa lagu leeyahay tada balagtu ku jirto ayada khabar ka dhig ayib maxaa la keenaa markaan al oo mawsuulo ah ficilkan balagtu a fiiri ficil mutasarif miya mise jaamid waay ficil mutasarif waa isim faacilka keen alna geli almubaligu dhe markaas ko almubaligu min aلzaydayni ilى اlcamrayni risaalatan ana fiiri tadii oo ballaqtu ahda ana loo bedelay shuruudina waa la helay oo waxaa maanta eh, ficilka waxa ka dambeeya waa maxay waa ta'daas marna waa zaydeynki marna waa camreynki marna waa risaaladii wixii ficilka ka dambeeya o dhan baa midba mar waxaa lagu leeyahy khabar ka dhig hadda ta'dii khabara laga dhigay oo marka maxay noqotay ficilkina isim faacila laga dhigay almubaligu asha almubaligu ku jir waa silat mawsuul waay almubaligu min azaydayni ila alcamrayni risaalatan ana haddii zaydayni lagu yidhaahdo ayda khabar ka dhig maxay noqonaysaa almubaligu ana minhumaa zaydeynkii maxaa ay noqonaysaa zaydeyni damiir oo bedelkeeda geli kara min ad minhumaa damiiraad keenaysa almubaligu ana minhumaa kuwan ayaga xaggooda ka gaarsiiya ila camrayn risaalatan azaydani waay labada nin oon risaalada ka qaaday zaydani waay wahaakada ilaa aakhiri almataaf khulaasat lqowl waxa waaye waxaa muhim ah in aad ficilkana aada isim faacil ism mafcuul ka dhalaali kartid waxa ka dib dhaco asmaadoo dhanna midba khabar aada uga dhigi kartid ayadoo loo foorinaye asha almubaliqu gaarta ku jirto waxay mudaabaqaynayso markaasuu ku yiri wa in yakun maa rafacat silatu al damiira gayraha ubina wanfasal ayib wa in yakun haddii uu yahay maa rafacad waxay goday silatu al al siladeeda waxay godatay damiira gayrihaa silada damiir aan u laabanaynin haddii uu yahay ubina waa la cadaynaa wanfasala waana muuqanayaa fiiri markaan silada waxaad ogaataa in uu yahay silada waxa lagala jeedo mawsuulka wasfiga galay almubaliqu haddaad tiraahdeed alti bmacna اladii ama bmacna ladaani bmacna ladina xibaarsan tahay almubaligune waa siladii weeyaan wasfigaasaa sila dhacay wasfigaas oo mubaligu ah isim faacil waay yacmalu camala ficli yarfacu اlfaacil wayansib اlmafcuula undur markaan hadda haddaa tirahdid almubaligu ana minhumaa ilى اlcamrayni risaalata azaydani haddaa tirahdid ashi waxa weeyaan waa bimacnaa alladhaani waay liannahu inay alladhaani tahay waxaa kugu daliil eh khabarkeedu azaydaani ah sidaan awalba u lahayn aladii darabtuhu zaydun aan u lahayn oo zayd mufrad oo u ahay aladii asoo mudaabaqaynaya yaa mawsuulka al hadou noqdane ay lamid tahay hadaa tira aladii almubaligu ana min arisaalati aw almubaligu ana Eh, ilى الrisaalati hadaad ana tirahdid waa sax laakiin fiili hadda almubaligu ana minhumaa ilى اlcamrayn risaalata aلzaydaani aلzaydaani maadaama tahniya ay tahay yaa waxaa waajibe asha almubaligu ku jirto inay tahay bimacna ladani oo marka aladani ubaligu canhumaa eh, min eh, ilى اlcamrayn risaalata aلzaydaani ayib almubaligu damiirkan ana yaa la keenay damiirkan anada ah oo faacilkan ou gotay almubaligu ah uma laabanaya asha mawsuulka almubaligu uma laabanaya lianna al waa alladaaniya ka dhigan tahay anana waa mufrad markii saas noqotay marka almubaligu maanta muxuu gotay damiir damiirkii muxuu noqday ana oo mufrad ah damiirkii mufradka ahay iyo iyo al oo mawsuula isma mutaabaqaynayaan liana almuraada bial hunaa aلtathniya aladani lidaliili اkhabari azaydani marka waxaa isdiidayo sifadii oo almubaliqu sifo waay sifadii midkay godatay iyo mawsuulkii eh, macnihiisii oo tathniya isdiidaya marka waa la muujina isim daahira laga dhiga almubaligu ana alaleeyahy lama dhahay almubaligu minhumaa ila camrin risaalati azaydan lama dhahay anadi waxaa loo muujiyey meeshatan liana marjicahaa wahwa ismu lmawsuuli tafniya wa hiya mufrad xataa laa yaxdutha lannu lamana goyn karo waa caaid waay oo macnaha marfuuc marfuuc sifa waa lama goyn karo marka caaidki aawey minhumaada damiirka ku jirto ya ashi u laabanayso kaasaa raabid ah kan maxa weyaan raabid ma aha laakiin bikhilaaf haddiin idhaahdo almubaligu min azaydayni ila alcamrayni risaalatan ana mithaalka horo in la muujiyo waajib ma ah liannahu almubaligu asha ku jirto waxaa lagala jeedaa bimacna aladi waxaa u daliila khabarka oo anada ah maadaama khabarkeedii uu mufrad ana yahay sifada mubaliqu waxay godatayna ana weeyaan oo damiir mustatir ah damiirkaas mustatirka wuxuu u laabanayaa maanta al oo mawsuula uu laabanaya liana almuraada biha bimacna aladii waxay noqonaysaa aladii ubaliqu canhu min azaydayni aladii balaga min azaydayni ila alcamrayn risaalatan ana saasay macnihii tahay khulaasat lqowl sifada iyo mawsuufka kala faham almubaliqu hadaa tiraahdid al waa mawsuul mubaliqna waa ismu faaciloo silo waay mubaliqaas wuxuu godanayo iyo asha oo mawsuulka oo soo gashay hadday ismu taabaqeeyaan tathniye iyo mufrad noqdaan damiirkii waa la goynaa haddii damiirka uu noqdo mufrad almaqsuud bialna ay noqoto tathniye iyo jamac damiirka waa la muujinaa intaas abuu u ujeeda wa in yakun haddii uu yahay maa rafacad waxay godatay silatu al al siladeeda mubaliqo yaa sila ah waxay godatay oo anadi ah tahay damiira gayrihaa midaan al u laabanaynin oo almubaliqu ana eh, maxaan ku iraahdaa ila alcamrayni risaalatan azaydaani anadaas al ma u laabanayso lianna al fii hada almithaal tahniya waay lidaliili khabarihaa tahniya oo marka fatacayana an yu'taa bidamiiri munfasila daahira markaasa almubaligu ana anadaas waa damiir munfasil ah oo macnaha almubaliguhu lama dhihin damiir mutasil lama dhigin damiir munfasil ah oo daahir ah laga dhigay wa in yakun haddii uu yahay maa rafacad waxay godatay silatu al al siladeeda oo mubaligu ah damiira gayrihaa damiir ayada aan u laabanaynin hadii mawsuulkii siladiisii wuxuu gotay iyo mawsuulkii isuma laabanayaan ubina markaa waa la cadeeya wanfasla waana damiir munfasil noqdaa wallahu aclam sala allah wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi